slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعin qala اlmuصنif raximah اllah alfasl الthani macrifat الruwaati macrifat الruwaat ruwaaddii barashadoodii dadka xadiidka wariyaa ruwaad la dhahaa sanadka ku jira silsila isnaadiya marka saxaabada nabiga alayh الsalaatu wasalaam iyo wixii ka hooseeya ama musanifka kitaabka alifi laga bilaabo ilaa saxaabada ama tanaazuli ama tasaacudi midkaa tirahdaba min aلصaxaaba ilaa sheikh اmusanaf almusanif musanif musanaf ka wax tasniifay iyo kitaabka la tasniifay sheekha iska leh ama midka wax tasniifaya sheekhaba marka lasoo gaaro hoos kor laga soo bilaabo ama asaga intii laga bilaabo ilaa saxaabada la gaaro ruwaadda kuwaasaa la dhahaa wuxuu keeni doonaa waaxid wa cishruuna nowca min anwac culum اxadiid labaatan iyo kow nooc buu keeni doonaa kuwa iyagoo markaa taxan way noo imaan doontaa marka tafsiilkoodi baan gelaynaa <clears throat> waxa uu ka horreysiyey marka xagga eh, wuxuu soo wadaa musanifka can dariiqi eh, atanaazuli min alfawq ila taxt saxaabadii buu ka bilaabay saas usoo wada macrifatu saxaabati saxaabada nabiga barashadoodii buu ku saabsan yihi tacriifu saxaabi saxaabi waxaa la yidhaahdo ayaa la qeexayaa waayo saxaabi maxaa la dhahaa luqatan aلصaxaabatu luqatan masdarun wey bimacnaa suxba ayaa loola jeedaa saaxibnimo ayaa loola jeedaa masdarun bimacnaa suxba yani saxiba suxbatan wa saxaabatan labadaba dhig karta wa minhu saxaabiyu ah, saxaabigaasaa ah marka ayaaba soo gelayaba asaxaabi oo suxba iyo saxaaba labadaba masterkoodu yahay wa minhu waxaa ka mid ah saxaabiyu saxaabigii wasaaxibu iyo saaxibkii labadaba waa la dhahaa asaxaabina waa la dhihi asaaxibna waa la dhahaya midka iyo u nisba la geliyey iyo mida laga reebayba wa yujmacu waxaa lagu kulmiyaa saaxib iyo saxaabi labaduba jamacoodu calىa asxaab baa lagu jamciyaa iyo wa saxbin asxaab iyo saxbi labadaasa lagu jamciyaa wa kahura waxaa batayse isticmaalu saxaaba in masderka la isticmaalo bimacna alasxaabna loola jeedo oo jamaca oo masderkaas saxaaba ah in la isticmaalo iyo suxba iyo saxaaba iyo masderka in la isticmaalo ayaa badan weliba saxaaba loolana jeedo marka laleeyahay saxaaba jamicii oo saxaabada loola jeedo bimacna alasxaab baa loo jeeda oo asxaabadii ah taa marka waa xagga isticmaalka weeyaan istilaaxan waxaa lagu yidhaahdaa saxaabi man qof laqiya anabiya sala allahu aleyh waaalih wasalam nabiga la kulmay adraka bay qaarkoodna ka cabiraan nabiga nin la kulmay idraagaasi zamanka ah looma jeeda ee waa inuu la kulmo oo hor fadhiisto musliman marka laqiyadaasaana waxay ka fiican tahay man ra in la yidhaahdo qofkii arkay nabiga in la yihahdo waxaa ka wanaagsan in la yihahdo man laqiya say usoo galaan cumyaanu saxaaba saxaabada nabiga alayh salaam kuwooda indhaha lahaa ibnu maktuum iyo keyrkood oo ijmaac ah inuu saxaabo ay yihiin waxay ku soo gelayaan marka in tacriifkii la ballaariyo oo laqeexa la ballaariyo la yihahdo man laqiya ninkii marka wax arkayay ka wax arkayanaba laqiyahiisa wada gelayaan man laqiya nabiya qof nabiga la kulmay sala allahu aleyh waali wasalama musliman xaala kowni muslima isagoo muslima kuwo badan baa ayagoo gaalaha nabiga la kulmay gaalnimadina ku dhintay kuwaa saxaaba ma aha wa maata waa inuu ku dhintana cala alislaami islaamnimadii isagoo muslimuu la kulmay islaamnimadiibuna ku dhintay iyaduna ixtiraas bay leedahayoo kuwo nabiga la kulmay iyagoo muslimiinah oo ridoobay baa jira oo gaalnimadii ku dhintay marka waa inuu laqiya nabiya sal slam musliman la kulma isagoo muslima qofkaa nabiga la kulmaayo wa maata deena uu ku dhinto cala alislaami islaamnimadii uu ku dhinto walow takhalalad dhaxdaba ha u gasho islaamnimadii hore iyo islaamnimadan dambe oo ku dhintay walow takhalala dalika islaanimada riddatun gaalnimaba ha dhex gasho calal asixi sidaa saxda takhallalad waxaa la wadaa asagoo muslimuu nabiga la kulmay intuuna markaa asagoo muslim ahaa ayuu gaaloobay walciyaadu bilaah kadibna islaamnimadii buu kusoo noqday soo dambe uu soo noqday oo ku dhintay iyo markaa hore nabiga calayh salaam uu ku ogaa muslimnimada dhaxda waxaa u gashay oo fatra ah fatra gaalnimo oo riddo ah waa ridoobey <clears throat> khaatimada la fiirinaya marka waabuu ridoobay la dhihi maaye saxaabanimadii way usoo noqonaysaa markaa uu dhimanayo hadduuba muslim yahay markaa hore nabiga la kulmayna uu muslim ahaa saxaabi baa lagu xumbaaraya walow takhallalat ha kala dhex gasho daalika islaamnimada hore midaan dambe riddatun gaalnime ala saxi sida saxda qowl waxaa jira diidan oo leh muslim hadduu nabiga kula kulmay muslimnimadii waa inan waxba iska bedel laakiin sida saxdee raajixa ah wuxuu yahay qofka intuu islaamay gaaloobay haddana soo islaamay mar labaad in saxaabi idnimadii ayna ka dhacaynin omu saxaabi uu noqonayo maxaa yeelay saxaabada qaar baaba kamid ah ashcaf nin la yidhahda kamid ahaa oo saxaabi ahaa oo ridoobay xilligii nabiga uu dhintay kadib alayh salaam dadkii murtadiintaabuu ku darmaday kadib waa lasoo qabtay waqti abubakr radi allahu canhu faaslam waa islaamay abubakrna gabadh walaashi u guuriye marka culimadan iskuma haystaan ashcadkaas inuu saxaabi yahay muna kama taagna ahamiyatuhu in la barto macrifatu saxaaba ahamiyada ay leedahay wa faaidatu faaida laga helayo saxaabada oo la barto macrifatu saxaabati cilmun weeyaan kabiirun weyn muhimun muhim ah cadiimu lfaa'ida faaidadiisna ay weyn tahay wa min fawaa'idihi waxaaba kamid a ah macrifatu lmutasili min almursali xadiidka mutasilka ah ee saxaabigiisi la sheegay iyo xadiidka mursalka ee saxaabiga la xadfay waxaad ku kala garan kartaa man huwa saxaabi inaad garanayso qofka uu yahay saxaabi inaad garanayso qofka asaga meesha ka maqan inuu saxaabi yahay kan hadalka watana uu taabiciya inaad kala garato waxaad kartaa hebel baa nabiga u kor yeelay hebella saxaabi ma aha halkan waxaa ka soo booday xadiidku waa mursal hebel baa nabiga u kor yeelay hebella waa saxaabi halkan waxaa ka soo booday xadiidku waa mutasil marka alitisaalu walirsaalu waxaad ku kala garan kartaa macrifatu saxaaba inaad saxaabada kala garanayso bima tucrafu suxbatu saxaabiy haddaba saxaabiga saxaabinimadiisa maxaa lagu garani inuu saxaabi yahay tucrafu suxbatu suxbada waxaa lagu gartaa saxaabinimada biaxadi umuurin khamsa shan shay mid kamida wahiya shantaas shay kow atawaaturu wey ah, tawaturka waan soo ogaanay waa inay jamaaca can jamaaca can jamaaca laa yumkinu tawaaturum cala alkadib aw yastaxiilu tawatum cala alkadib ay wax iska wariyaan warkii noocaasa tawaaturka aha ka abi bakr sidiiq wa cumar bn اkhaaab wa baqiyat اlcasharati اlmubashariina biاljana intaas oo dhan mutawaatir wey maxaa yeelay ummadihii o dhan waxay isku waafaqeen saxaabi abubakr la inuu jiray saxaabi cumar la yihahdo saxaabi casharat mubashariin niman oo toban abubakr cumar ba kamid yihiin intaba tawaatur inay saxaabi yihin ba lagu gartay baxhi iyo baaritaanka agan bahna ba ashuuratu waxaa kaloo lagu gartaa saxaabiga shuurada inuu mashhuur ba yahayba mashhuur weeyaan oo xaddu tawaatur maba gaarin laakin waxaa ishtahara ka dhimaan binu thaclaba wa cukaasha binu muxsan hadda dhimaan binu thaclaba oo kale ninka la yidhaahdo waa ninkii nabiga u imaaday alayhi salaatu wasalaam dhihi jiray rasuulka i dirtay baa noo imaaday anna waxaan ahay rasuulu qowmi qowmkayga soo diray su-aalahii waa kii nabiga weydiinaya alayhi salaatu wasalaam tawxiidka iyo usuuludiinka kamid ahaa markii dambena waa kii dhihi jiray ana imaan dhamaan binu thaclaba wa ana rasuulu qawmi isku sheegay nabiga aleyh isalaatu wasalaam sidaasuu ku noqday <clears throat> markuu nabiga ku duulay wadankii ay deganaayeen <clears throat> nin saxaabi ah yaa ubo ubo weyse ah ayuu qoladaasi lamaam iyo qoyskoodii ka qaatay markaasaa nabiga alay slam wuxuu yidhi qoladan waa qoladii dhimaan binu thaclaba haloo celiyo marka isagaa nagaga fillaaday oo ciddii dacwada gaarsiiyey marka ninkaa mashhuur weeye inuu saxaabi yahay wa cukaasha bnu muxsin ninka la yihahda lasdi asaguna dee waa mashhuur oo sabaqaka biha cukaasha baba maxay noqotay naanays bay noqotay sabaqaka biha cukaasha markuu nabiga alay salam yiri sabcuuna alfa min asaxaaba min ummati toddobaatan kun oo ummadayda kamid a yaa jannada geli doona bilaa xisaab walaa cadaab uu nabigu intaa sheegay alayhi salaatu wasalaam waa kii dhihi jiray ilaahay i inuu igu daro cukaashaa yidhi nabigana wuxuu yidhi anta minhum kii kale ay soo raacayna wuxuu ku reebay cukaasha ka hormaray ayb marka waxaa lagu gartaa shuhrada waxaa kaloo lagu gartaa ikhbaaru saxaabiyin nin saxaabi ah wuxuu sheegay hebel waa saxaabi nin saxaabi o ama mashhuur saxaabi ku ah mutawatir saxaabi ku ah yaa saxaabi kala tuskiyeeyo wuxuu yihi waa saxaabi saxaabaan ahayn ayadana waa lagu gartaa daal ikhbaaru hiqati min ataabiciin qof hiqaho lagu kalsoonya oo taabiciina ayaa wuxuu yihi hebel waa saxaabi ama saxaabada nabigu kamid yahan soo gaadhay ayuu ku yidhi ha ikhbaaruhu can nafsihi asaga naftirkiisaa waramay in kaana cadlan hadduu caadil yahay wa kaana dacwaahu wuxuu sheeganaya ay tahay mumkinan wax suuragala isaga nin hiqa lagu kalsoon yahay cadli hadduu yahay ayaa wuxuu yii aniga saxaabi baan ahay nabigaan arkay waxaa waxaasan ku arkay waaas waxaasuu yidhi a marka dacwadiisaasna waa inay tahay mid mumkin oo suuragal ah oo say suuragal ku noqoni waa inuu qarnigii koobaad ee nabiga alayh salaam saxaabadiisa qarnigaa hore waa inuu noolaa a qarnigii saxaabada qof nool waa inuu yahay laakiin qof qarnigii saddexaad ama afaraad ama labaad nool inuu yidhaahdo waxaan ahay saxaabi warkaasi war laga aqbalaya ma jir ma aha halkan wuxuu ku sheegaya nin la yidhahdo ratnu hindi oo qarnigii lixaad sheegtay inuu yahay saxaabi qarnigii lixaad muxuu saxaabi baana dajaal min adajaajila wey dajaalun min qarnigii lixaad wey lix boqol oo sano kadib nabiga intuu oofsanaa ayuu wuxuu yidhi saxaabi baan ahay buu yiri hadda kuwa qulaada qaarkood way dhahaan oo eh, dajalka iyo beentu way iska fara badan tahay beder baan ka qayb galay oo dagaalka beder baan ku jiray ragleh waa la sheegay dakarka nagu soo gaaray iyo waxaaso dhan marka waa been tacdiilu jamiici saxaabati saxaabada dhammaanteed oo caadilnimadeeda la sheegay inay cudul yihiin la cadeeyo la cadaaladeeyo yani inay cadaalad yihiin oo warkooda la aqbali oo riwaayadooda la aqbali oo shahaadadooda la aqbali wasaxaabatu saxaabadu radia allahu canhum kulluhum dhammaantood cudulun wey sawaan waxaa isku mida man laabasal fitan fitantii dhacday bayna saxaaba dhexday sifiin iyo yowmuljamal iyo dagaaladii waaweynaa ee lagu hoobtay mucaawiya cali radia allahu canhu saxaabada dhex maray fitantaas qof dhexgalay ha ahaado amlaa yuunan ahaanin saxaabada badankood waa dhacday oo ijtihaad bayna ku jireen laakiin qaar yaro waxaa jirta saxaabada oo aan qoladaas iyo qoladaa midna u kala hiilinin oo dhexda iska joogtay marka qoladaasi fitanta dhex iyo kuwii aan intaba saxaabanimadooda iyo cuduulnimadooda waxaa weeyaan waa way sugan tahay waa cuduul wey inay fitantaa ku dhaceen cadaaladii lagaga noqon maayo maxaa yeelay ku walbaba fitnada wuxuu u galay ijtihaad buu u galay mid wuxuu islahaa mucaawiya u hiili maxaa yeelay saaxibu thari saaxibu dam wey cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu raggii dilay oo ciidanka cali ku jira in lasoo qabto la qisaaso walakum fi lqisaasi xayaat la mariyo annafsu binafsi tani ku dula adiladan deliishanayeen cali bin abi aalibna inuu yahay amiirulmuminiin oo baycada isaga uu leeyahay baycadaasi qofka iska iskale amiirkaana umuuraha ku saabsan hogaanka iyo qisaasta iyo xuduudda iyo tartiibaadka asaga inuu leeya looga dambeeyo oo qofna uuna gacantiisa iskaga qabsan karin waxbaan dili un dhihi karin oo uu shareecada iyo qisaasta iyo umuuraha uuna gacantiisa ku qabsan karin markii umuurahan la mideeyo on isku imaano ood aniga la mubaayacootaan oo iraacdaan ayaan umuurta kale kala aqaadanaa si u kala horeyso aanu u gallo ayuu calina lahaa radia allahu canhu ma diidaneen in cali iyo cuhmaan iyo raggii waxyeelay iyo la qisaaso waana ka xumaa wixii lagu sameeyey cuثmaan balay labadiisa wiile xasan iyo xusein dadkii uu u diray ee uu yihi cali eh, cuثmaan difaaca yay kamid ahaayeen waa garab taagnaa laakiin wuxuu lahaa war haddii arrintii dhacday fitna dhacday fawdaana socotee haddaa idinkoo safay anoo saf haddana aan wax sii dhexgalgalo fitnadii baa sii bilaaban horta aan midowno markaan jamaacadii iyo midnimadii aan xaqiijino kadib deena xuduudu shareeca iyo tadbiiqeeda aan guda galno saas marka qof walba mujtahid buu ahaa ra'yigiisana sax buu ku ahaa waxaan ujeedaa mid walba ra'yigiisaas ajr iyo thawaab buu ku leeyahay haba jirtaba laga yaaba inay midkood uuna musiib ahayn midna uu musiib ahaa oo cali baa maaratay amiirulmuminiina radia allahu canhu khaliif ahaa asaga inuu sawaabka ku taagnaana adilo fara badan iyo qaraa'in fara badan baa laga fahmayaa laakiin mucaawiyana radia allahu canhu iyo asxaabta la socotayba ayaguna mujtahidiin bay ahaayeen walmujtahidu lahu ajrun in akhdaa walahu ajraan in asaab hadduu gafo qofka mujtahidkaa hal ajr buu leeyahay ajru ijtihaad hadduu asiibo sawaabkiina laba ajir buu leeyahay marka qof ajir leh cadaaladii kama tegeyso bisababi hada alficil ficil ajriba uu ka helay cadaaladda looga noqon maayo la dhihi maayo cadli ma tihid marka wuxuu leeyahay wsaxaabatu radia allahu canhum kulluhum cuduul sawaabu man laabasa alfitan <clears throat> dadkii fitanta ku dhacay minhum kamid ah am laa wa hada biijmaci man yuctadu bihi dadka la tirsado ijmaacooda saasay ku ijmaaceen ijmaacu man yuctadu la tirsado bihi mankuba ijmaaciisa wa macnaa cadaalatihi waxaa loola jeeda waa cadaalad bay ahaayeen oo cuduul bay ahaayeen iyo in la tacdiiliyo ay tajanubuhum inay ka fogaayeen waa inaad ogaato tacamudalkadibi been loo qastay fi riwaayati riwaayada xaggeeda walinxiraaf iyo leexasho fiiha riwaayadaasi macnaheedi iyo muraadkeediiba la leexiyo arrintaa inay ka fogaayeen oo warkan asagaa war saxa uu yahay arrintaa waa in la aamino biirtikaabi maa yuujibu cadami qabuuliha ah, say markaa eh, inayna birtikaabi ma shay korashadii iyo samayntii in laga anfiyo yuujibu waajibinaya cadamu qabuuliha riwaayada in la aqbalo riwaayada in la aqbalo wax anfinaya waa inay maaragtay e, inay sameeyeen inay sameeyeen waa in laga anfiyo tajanubu tacamudi اlkadibi fi riwayat inxiraafi biha birtikaab oo see marka inxiraafka iyo waxaa ka dhalanaya birtikaabi ma inay sameeyeen wax yuujibu waajibina cadamu qabuuliha inay la aqbalo riwaayadii wax anfinaya inay la imaadeen waa in laga anfiy fayantaju waxaa marka ka dhalan can dalika arrinkaas haddii la yidhahdo cuduul bay ahaayeen tacamud iyo inxiraaf iyo wax riwaayada aqbalkeeda anfinaya lamayna imaan haddii la yirahdo waxaa ka dhalan yantaju waxaa ka natiija ka soo baxaysa natiijada can dalika qabuulu jamiici riwaayaatihim riwaayaadkooda dhammaanba in la aqbalo min gayri takalufi اlbaxthi baaritaan wixii on laisku kalifin can cadaalatihim la baarayo adoo cadaaladooda hebel ka waran saxaabi buu ahaa man laga ogaada waxaaso dhan ooma baahna waa cuduul ilahay baa tacdiiliyey subxaana wa tacala radia allahu canhum aradu muhaajiriin ansaar labadaba int isku qabtay waman laabasa alfitan fitanta qofkii ku dhaca oo saxaabaha khaalada yani dheehay oo ku darmaday minhum saxaabadaas wixii fitantii galay yuxmalu waxaa lagu xumbaarayaa amruhu amarkiisa cala alijtihaadi ijtihaad baa lagu xumbaari ijtihaadkii almaajuuri fiihi qofka laga ajirsiinayay likullin minhum mid walba oo labadan iskhilaafsana ijtihaad inuu la imaaday ijtihaadkiisaasbaa ajir uu ka helaayo taxsiinan wixii oon u wanaajinaynan lidani malaha bihim saxaabada rasuulka intaan niyad xun iyo mala xun aan gelin lahin aan malaha u hagaajino oon dhahana mujtahidiin bay ahaayeen qof walbaba xaq raadis buu ahaa qof xaq maarata uu arkay ka leexday ma jirin nin walbaba xaq aad waa inaan dhahno xusuumiyaan ku xumbaaro liannahu maxaa yeelay saxaabadu xamalat shariica shareecada ragga xumbaarsanaa wey qur-aankan iyo sunnadan iyo diintan ayagaana soo gaarsiiyey naf iyo maalba ku bixiyey wa ahli khayri lquruuni quruuntii saddexdaa ugu khayr badneed ehelkoodii wey nabiga caleyh salaatu wasalaam marki uu yihi khayr lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum saddexdii qarni u sheegay ka ugu horeeya ugu fadli badan ee saxaabada nabiga iyo saxaabadiisa raggiis la joogay weyaan saxaabadu marka ah, khayr lquruuni qarni buu nabigu yihi ku ku bilaabay waa saxaabadii nabiga aleyh salaatu wasalaam aktharuhum xadiian saxaabada kuwa ugu xadiid badan wa aktharuhum xadiian saxaabada kuwa ugu xadiid badan sitatu lix baa laga soo qaadaa min almukiriina mukiriinta kamida wahum cala tawaali sidana isku xigaan abu hurayra u horeeya cala aliطlaaq nin ku haysta malaha lambarkaas rawaa wuxuu wariyey shan boqol iyo shan kun iyo saddex boqol iyo tobatan afar shan kun saddex boqol iyo tobatan afar buu wariyey xadiiثa min xadiiث wa canhu waxaa isagana ka wariyo arda u noqdo ka aflaxay akharu wax ka badan min halaaث rajul saddex boqol oo nin ka badan baa wax ka warisay laba ibnu cumar yaa ku xiga rawaa waxaa ka wariyey rawa wuxuu wariya isagu laba boqol lixdan iyo sade eh, laba boqol cafwan eh, laba kun laba kun eh, lix boqol iyo soddon ah, alfani wa situmiya wa thalaathuun xadiidan anas bnu malik baa ku xigo oo rawaa wuxuu weriyey alfani wa miatain wa sittun laba kun laba boqol sideetan iyo iyo lix ayuu wariyey xadiidan caaisha umulmuminiin baa lambarka afaraad gashay rawad waxay warisay alfani wa miatain wa cashara laba laba kun laba boqol iyo toban axaadiid ibnu cabaas baa lambarka shanaad ku jiro rawa wuxuu wariyey alf wa situmiya wa sitiin xadiidan buu wariyey kun lix boqol iyo lixdan jaabir bn cabdilaahi baa lambarka lixaadoo rawa wuxuu wariyey alf khamsumiya arbaciin kun iyo shan boqol iyo afartan xadiidan abu saciid alkhudri buu ka tegey marka abu saciid alkhudri sacd binu malik binu sinaan oo mukiriinta toddoba kaga ku ah sida haalibkana waa sidaa in toddoba laga dhigo almukthiruun kunka waxay ka badnaa abu saciid alkhudri alf wa mia wa sabcuun kun iyo boqol iyo toddobaatan xadiid ayuu isaguna wariyey kun boqol iyo toddobaatan eh, xadiid ayuu wariyey wa kuwa marka almukthiruuna fi riwaayat alathar baa la dhahaa almukthiruuna fi riwaayat alathar abu hurayrata yalihi ibnu cumar fa anasun fa zawjatu lhaadi labar uma ibnu cabaasin yalihi jaabirun wabacdahu alkhudriyu fa huwa aakhiru wa kuwa toddobadaa wey abyaadda shacirkaa lagu jamciyaa akharuhum futyan eh, marka saxaabada nabiga alay slam kuwa xagga fatwada iyo fatwada waxa weeyaan mustafti iyo mufti iyo fatwa ayaa jirta <clears throat> mustafti iyo mufti iyo fatwa qofka mustaftiga waa saa'ilka su-aasha cilmiga weydiisanaya muftigana waa kaka jawaabaya fatwaduna waa masaladii laga jawaabaye e laga hadlayay ragga culummada saxaabada culummadooda saxaabada ilan isku darajo maynan ahayn qaar baa culama ahaa oo fuqaha ahaa oo cilmigooda iyo fatwadooda <clears throat> ay fara badneed <clears throat> kuwana wakti dheer booba inay helin ay ku fatwoodaan sida abubakar oo kale laba sana nabiga ka dambeeyey alayh salam inta hore nabigaa noolaa kadib laba sana unbuu nabiga ka dambeeyey alayhi salaatu wasalaam labadii sana nabiga uu dambeeyeyna de mashquul wuxuu ku ahaa xaaladii dhibka badneed ee dhacday oo in rida ay dhacday oo dadkii diinta ay ka noqdeen oo arrimahaasuu mashquul ku ahaa wa akharuhum futyaa saxaabada kuwa xagga fatwada iyo masale ka jawaabidda oogu badan turwa laga wariyo fatwadaas oo la wariyo huwa ibnu cabaas baa oogu badnaa uma kibaaru culamaai saxaabati saxaabada culamadooda kuwooda waa whum kuwaas ayaga kibaaru saxaabadaana sitatu lix weeye kamaa qaala masruuq siduu masruuq min ajdac yiri intaha cilmu saxaaba buu yiri saxaabada cilmigooda wuxuu ku dhammaaday ilaa sitatin lix iclaam almuwaaqiciin min rabbi alcaalamiin kitaabkaas uu leey muqayim ayuu aad oga sheegaa saxaabada kuwooda fatwoon jiray iyo kuwooda masaa-isha fiqiga ka hadli jiray ee cilmiga badnaa kitaabkaasu aad ogu sharxaa intaha cilmu saxaaba wuxuu ku dhammaaday iskugu tegey ilaa sitata lix cumara lixdaa waxaa kamida cumar wa caliy w ubay bnu kacb wa zayd bnu thaabiti wa abi darda wa ibn mascuud raggaasaa kaga mid ragga ugu fadwada badnaa masaaishooda iyo fiqigooda aad loo soo guuriyo uma intaha cilmu sitati lixda cilmigooda waa lasii rereebay waxa uu ku dhammaaday oo usii cilmi badnaa ilaa caliy cabdillahi bn mascuud labadaasaa ugu cajabsanaa cali bin abi aalib qadiyat la abilxasan lah waa kudhihi jiri cumar qadiyad loo haynin cali marka cumar warka aad bu masaaisha xataa cumar xilligiisa radia allahu canha qadaha iyo umuuraha ku saabsan munaasacaadka doolaha iyo kala saaridda aad ba ugu dheera cabdullahi bin mascuud isaguna sidoo kale u ahaayo nin wuxuu ahaa faqiih ah oo qur'aanka kariimka ana deragga ugu sarreey u ahaa saxaabada uu yiri afartii uu qur'aanka ka barta nabiga yiri buu kamid ahaa man hum alcabaadila cabaadilada waaye saxaabada waxaan maqlaa cabaadila alcabaadila alarbaca waa kuwe almuraadu bilcabaadilati bilasli horta cabaadila haddii asal ahaan laga hadlaayo waxaa soo wada geli man ismuhu cabdullaahi soo geli intaan cabaadila arbaca la gaarin alcabaadila lafdiga la yidha macnaheeda waxaa weeye man qofkii ismuhu magaciisu uu cabdullaahi yahay min asaxaabati saxaabadana kamida wayabluqu wuxuu gaari cadaduhum saxaabada wixii cabdullaahi lagu magacaabay naxwa thalaatimiati saxaabi naxwa thalaatimiati saxaabiyin saddex boqol oo saxaabi way gaarayen wixii cabdullahi lagu magacaabay hadda waa afdal asmaa moogta intaasoo dhin baa loo bixi marka laakina almuraada muraadka loola jeedo bihim cabaadila hunaa meeshan arbacatun waa afar min asaxaabati kamida kullu minhu mid walbaba ismu magaciisa cabdullaahi baa la yidhaahdaa wahum afarta cabaadilada marka dambe mashhuurka ku noqotay kow cabdullaahi binu cumar baa u horey cabdullaahi binu cabaas waa laba cabdullaahi binu zubayr waa saddex cabdullaahi binu camr bin alcaas afartaasa alcabaadil alarbaca haddii la iska itlaaqo afartaasa ku dhacdaa macnaheeduna maaha in keligood cabdullahi la dhihi jiray ilaa saddex boqol bay gaareen laakiin magacaasa markii dambe laqabkaasa mashhuur noqday alcabaadil alarbaca markaad ku aragto kutub iyo kutub fataawa iyo ayagaasaa loola jeedaa wاlmiizatu lhaulaa miizada ay leeyihiin lhaulaai kuwaas anahum min culamaai saxaaba bay kamid yihiin waxay ku heleen cabaadul arbacada xilligan iyo miisada gaarka saxaabada kale kaga duwan yihiin horta saxaabada culamadoodii kamid ahayen aladiina taakharad ay dib dhacday wafaatum geeridoodii raggii sikaaru saxaabi ahaayeen saxaabada yaryaraab ahaayeen marka cumrigoodi gadaal taabiciin badan baa wax ka qaaratay dhimashadoodii baa daahday xata xtiija waxaa loo baahday ilaa cilmihim baa loo baahday xilli saxaabada intooda kale ay tageen yo iyaga joogeen marka fatwadoodii iyo fiqigoodii iyo cilmigoodii baa loo baahday markaasaa deenaa dhaaca siitahum wanaagoodii iyo siiradoodii iyo fiqigoodii iyo cilmigoodi iyo fatwadoodii baa faafay oo adunka o dhan ku faafay fa kaanat lahum hadihi lmaziya maziyadaasay yeesheen wa shuhra mashhuurnimadaasna way yeesheen caanbixidda way caanbaxeen faida ijtamacuu calaa shay hadday shay ku kulmaanoo min alfatwa fatwada kamida ah, fatwada iyo su-aalaha la weydiiye qiila waxaa la dhihi hada qowl lcabaadila baa la dhihi bacd masail baad arkaysa waxaa isku waafaqday alcabaad arbaca cadad saxaaba saxaabadaas nabiga alay slam tiradoodii laysa hunaaka meeshaa ma jiro ixsaaun daqiiq tiro koob daqiiqa ma jiro licadad saxaaba saxaabada tiradoodii iyo intay ahaayeen tiro koob daqiiqoon waxba lagaga tegin nin iyo naag midna laga tegin qof weyn qof yar oo lahaya ma jirto laakin hunaaka aqwaalun aqwaal baa jirta liahlicilmi culummadu ay leeyihiin oo yustafaadu minha laga faa'iidaysan karo anahum saxaabadu inay yaziiduuna ka kordheen oo ka badnaayeen calaa miati alfi saxaabi boqol kun oo saxaabi inay ka badnaayeen yaa aqwaalu bacd alculamaa laga hayaa wa ashharu hadihi alaqwaal aqwaashaa kuwa qowlka ugu mashhuursan qowlu abu zurcata araazi weeyaan uu yidhi qubila rasuulu llah nabiga waxaa la oofsaday calayhi salaatu wasalaam can miati alfi alfin wa arbacata cashara alfan boqol kun iyo afar iyo toban kun oo min asaxaabati ah oo miman rawaa canhu raggii ka weriya nabiga oo samica min wax ka maqlaya ayuu ka dhintay nabiga aleyh salaatu wasalaam ilaa boqol kun iyo afar iyo toban buu gaarsiiyey cadadu dabaqaatihim dabaqaadka saxaabada yani inta isku isku isku leebalka ah isku derajada ah marka nin walba ictibaar buu ka fiirin marka laisku fiiriya saxaabada nabiga alayh salam markii taabiciinta loo fiiriy waa hal dabaqo dabaqatu saxaaba iyo dabaqatu taabiciin iyo dabaqatu taabicu taabiciin baaba laska dhihi mararka qaar marna saxaabada gudaha loo sii geli oo qaybo iyo martaba laga dhigay la isku mid mehen xagga islaamnimada way kala horeeyeen xagga hijraday ku kala horeeyeen xagga mashaahida iyo dagaalada ka qaybgalkeeda kukala horeeyeen taana marka dabaqaad bay noqon waa si soo wada musanifka ikhtulifa waxaa la isku khilaafay fi cadadi dabaqaatihim dabaqaadka saxaabada cadadkooda iyo tiradeeda fa minhum waxaa kamid a man jacalahaa dabaqaadkaa qof ka yeelay biictibaari sabqi marka laga fiiriyo xagga horeynta ay ku kala horeeyeen ilal islaam islaamnimada ayaa la kala horreysiinayaa oo raggii u hor islaamay iyo gabdhihii hor islaamay kuwii ku xigay <coughs> waa kala dabaqo awil hijrati ama agga hijrada la fiirinayaayo muhaajiriinta iyo siday kala horeeyeen aw mase shuhuudi mashaahid ama muhaajirkii iyo marata muslimat alfatxi kuwii maka markii la furtay soo islaamay aw shuhuudi mashaahidi ayaa laga fiiriyaa mashaahida iyo goobaha alfaadilati ee fadliga badan goobaha fadliga badan ee laga qeyb galay beder bedriyiintii oo kale bidcatu ridwan oo kale uxud oo kale wa minhum waxaa kamida man qasamahum dad u qeybiyey saxaabada biictibaarin aakhara ictibaar iyo aragti kale aragti kale ka fiiriyey ayagana waa jirtaa fa kullun mid walba culummada kamida qasamahum waa qaybiyey saxaabada xasaba ijtihaadihi ijtihaadkiisa sida aragtidiisa ayuu uqaybiyey marka qaybahaas yaguna waxay un tusayaan sida loogu kala sareeyey maraatibta xaggaasa xagga islaamnimo noqoto waa lagu kala horeeya hadday noqoto hijrada waa lagu kala horeeya hadday mashaahida iyo kaqaybgalkaasi goobaha dagaalka iyo macaarigta iyo jihaadka ay tahayna waa lagu kala horeeya taasa marka faqasamahum ibnu sacd ibnu sacad dabaqaadkiisa wuxuu qeybiyey khamsa dabaqaad shan qaybood buu uqeybiyey saxaabada waqasamahum alxaakimu alxaakim ibnu sabur sana wuxuu qeybiyey ithnatay e, casharata dabaqa labiyo toban buu uqeybiyey martabo afdaluhum kuwa ugu fadli badan ilaa laga soo gaara hadee kuwii dhashay e, xajat lwadaac ama e, maaratay sikaaru saxaaba aad u yaryaraa aadka u yaryaraa ee nabiga arkay waxba aan ka warinin ah, kuwa nabiga arkay waxba ka warinin afdaluhum saxaabada kuwa ugu fadli badan ka sheeke wa afdaluhum cala aliطlaaq ilaaqan yani wixi an la kala qaadaynin oo ictibaar iyo aan la fiirinaynin duuduub markii loo qaato waxaa ugu fadli badan abubakr sidiiq nin ka horeeya ma jirto nin ka fadli badan ma laha waxyaalaha wax lagu kala ictibaaro dhanna isagana maarata uu sareeyey hadday noqoto horeynta islaamka hadday noqoto maaratay mxuu ahaa khayrka iyo wanaagiisa ka qaybgalka mashaahidda iyo dagaalada dhammaan intii mashaahidda nabigu ka qaybgalay uu ka wada qaybgalay abubakr uma cumar bn khadaab radi allahu canhu baa kuxiga biijmaci ahli suna ahlu sunaha saasay ku ijmaaceen abubakr cumar baa kuxiga uma cuhmaan baa kuxiga uma cali calaa qowli jamhuuri ahli suna ahlu sunnihi ba waxay isku hayaan cuhmaan iyo cali yaa fadli badan qaar baaba hor fadli badnaysiinaya cali horeysiinaya cuhmaanna dambaysiinaya laakiin jamhuuru ahlu sunna waxay isku raacsan yihin cuhmaan baa horeeya cali baa kuxiga sida ay khilaafadooda iyo imaaradooda u kala horeysay bay u kala fadli badan yihiin maxaa yeelay ahlulxal walcaqd markuu abubakar dhintay radia allahu canhu cumar buu magacaabay cumar markuu dhintayna asxaabu shura uu ku wareejiyey cuhmaan bay soo saareen asxaabu shuura waxay soo saareen ijmac bay noqoto beecadii oo dhan ummaddii waa isku waafaqday kadib markuu cuhmaan dhintay casharatu mashrin wixii kale ahaada cali baa laga soo saartay ahlulxal walcaqdi marka ummaddaasi laa tajtamicu calaa dalaal waxaa isku raacda sax wey calaa qowli jamhuur ahli sunna uma tamaamu lcasharati casharat lmubashiriin wii dhamaystirkoodii wi dhintay wii kale iyo wixii kasoo haray intaa afartaas tamam cashar wuxuu ka wadaa afarta wixi kasoo haray uma ahlu bad ahlu badrin ahlu badr dabcan casharat mubashiriina waad garanaysaan aha sacdu wa saciidu wa bnu cawfin wa dalxa wa abu cubaydata camir bnu jaraax wa zuhayr ibn zawar bn cawaam nacam lixdaas afartaa ku dar tobankaa wey uma ahlu beder dadki ahlu bederka ahaa daalkii beder ka qayb galay markuu jibriil nabiga u imaaday alayhi salaam uu yidhi ahlu beder idinka maxaad ku tirisaan dadka ugu fiican baan ku tirina ugu fadli badan wakadalika malaaika cindana malaaigtuna saasaan ka qayb gashay dagaalki beder malaigta kale way ka fadli badan yihin uma ahlu uxudin uxud ehelkoodii kuwii ku shahiiday iyo kuwii ka qayb galay uma ahlu baycati ridwan baycat ridwan shajaradii ay ku maartay mubaayacoodeen heshiiska nabiga kula galeen cumrat alxudaybiya nimanka ayagaa ilahay uu ka raadli noqday subxaanahu watacaala shajarat ridwan ayaa ayagana lahaa beecat ridwan awaluhum islaaman saxaabada qofka ugu horeeyey islaamnimada min arijaali alaxraar ragga markaad ka hadlaysa kuwa xorta ah abubakr sidiiq baa yaa ugu horreeyey radia allahu canhu wax ragga oo weyn oo xor ah abubakr baa ugu horreeyey min asibyan xagga caruurtana cali bin abi alib radi allahu canhu min anisa haweenkana khadiija um, um- lmuminiin allahu canha min almawaali adoomahana zaydun kuwa la xoreeyeyna Eh, adoomaha soo marayna zayd bn xaria radi alahu canhu min alcabidi adoomaha ah, marka adoonta adoon ba ahaana bilaal bn rabax baa ugu horrey radi alahu canhu kuwa ah. aakhiruhu mowtan dhimashada kuwa ugu dambeeyey saxaabada nabiga abu dufayl caamir bn wathil alaythi maata sanata miyah sanadkii hijrada boqol ay ahayd buu dhintay bimaka almukaramau ku dhintay wa qiila waxaa la yidhi akharu min dalika min intaa ka badan boqol iyo wax qaarkood boqol iyo toban bay gaarsiinayaan uma aakhiruhu mowtan waxaa ugu dambeeya xagga dhimashada qablahu ninkaa la yidhahda abu dufaylkaas ugu dambeeye hortiis waxaa dhintay ku xigayse anas binu maalik baa w isagana kamid o akhiru man maata ah, qabla abu dufayl la dhihi karaa twufiya waxaa la oofsaday anas eh, sanata halaaثiin wa bilbasra sagaashan iyo saddex markay hijrada aheyd ayuu basra ku dhintay marka aakhiru man maata bilbasrana waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa aakhiru man maata min asaxaaba iطlaaqan qabla abu dufayl ayana waa dhihi kartaa abu dufayl ka hor marka de anas marku dhimanayo waa la rataa meequ jiray sagaashan iyo saddex hadduu ku hadduu ah, ah, hijradaay ahayd markuu dhimanayey meeqa jir bu a markuu dhimanayay ya axsantum boqol iyo saddex barak allah fikum lianna nabiga alay slam markuu madiine galay ee loo dhiibay anas khidmadii uu bilaabay muxuu jiray toban sano toban sano u jiray a ah, toban sano u jiray marka awalu hijra marka toban sana aduu jiray bacda alhijrana uu sagaashan iyo saddex uu sii noolaa boqol iyo marka waxay noqonaysaa saddex sano inuu ku dhintay ilahay cumri waa siiyey ducadii nabiga ku dhacday alayhi salaam ashharu lmusanafaati fiihi kutubta laga alifay kuwa u mashhuursan saxaabada ko alisaabatu fi tamyiizi saxaaba libni xajar alcasqalaani madbuuc wey madbuuc mawjuuda wey usd lgaaba fi macrifati الصaxaaba licaliy bn mxamed aljazari almashhur ibn athir isagana waa mawjuud wey alistaycaab fi asmaءi اasxaab libn cabdilbar isagana madbuuc wey saddexdaa kitaab baa ugu mashhuursan saxaabada alayh الsalaatu wasalaam nabiga alayh الsalaatu wasalaam kutubtii laga qoray laga alifay macrifatu taabiciin saxaabada haddaad ogaato dabaqadii koowaad weeyaan taabiciin weynow ruwaaddi ruwaaddi bayna kamid yihiin waxaan ka hadlayna waa faslun fi ruwaati fi macrifati ruwaat tacriifu taabici luqatana taabicuuna jamcu taabiciyin taabici oo la jamiyo taabicuun laisku jamciyey ama taabiciin aw taabicin wataabicu ismu faacil weeyaano min tabicahu baa laga keenay wuu raacay bimacnaa mashaa waa socday khalfahu gadaashiisa qof gadaashaa socdaa yaa taabica la dhehi karaa waa ku raacay marka nimankan dadkan taabiciinta de saxaabadii gadaashood bay imaadeen istilaaxan huwa man laqiya saxaabiyan qof saxaabiya la kulmay wey musliman isagoo muslima wamaata ku dhinta cala islaam islaamnimadii ah, markii meeshaa dhihi jir eh, dhehayna man laqiya nabiya oo man laqiya saxaabi la dhihi kan wa qiila huwa man saxiiba saxaabiya qof saxiibo la saaxiiba saxaabiyi saxaabi la saaxiibayba qaarkood saasay ku taxriifiyeen marka saxiibo iyo laqiya way kala guda weyn tahay laqiyada walow hal mara allah ka dhige wasfiga iyo way qaadan laakiin saxiiba suxba wey waa inaad muddo badan la socoto la saaxiibtay qiil wey kaas waa laga xoog badan yahay qofkii saxaabi la kulmay walow yu la saaxiibin be ayaa taabici la yidhaahdaa min fawaa'idihi in taabici la barto fawaa'idiisa tamyiizu lmursali min almutasil mursal iyo mutasil inaad kala barato wey haddaad taabici inuu yahay aad ogaato qofka xadiidka rafciyey waxaad dahaysaa xadiidka waa mursal baad dahaysaa leanna taabici baad ogaatay inuu yahay qof dabaqaatu taabiciin taabiciintu iyaguna dabaqaad bay leeyihiin oo kala koraysa ikhtilifa waxaa laisku khilaafay fi cadadi dabaqaatihim faqasamahum alculamaa qaarkood saddex bay uqeybiyeen mxuu ahaa taabiciinta kuwooda waaweyn iyo kuwooda dhexdhexe iyo kuwooda sikaaru taabiciin faqasamahum alculamaa kulun calaa xasabi wijhatihi mid walba culamada kamida aragtidiisa sida asaga u arkayay ayuu uqeybiyey marka sidan soo socota loo qeybiy qaarkood fajacalahum muslim wuxuu ka dhigay halaata dabaqaad saddex dabaquu ka dhigay kibaar saxaaba awsaad saxaaba sigaar saxaaba o kale maalan ba wajacalahum ibnu sacd wuxuu ka dhigay sag arbac dabaqaad afar buu u qeybiyey jim wajacalahum alxaakim khamsa casharata dabaqa shan iyo toban xaakim waa soo martay oo saxaabada laba iyo toban buu uqeybiyey taabiciintana shan iyo toban aluulaa minha man adraka alcasharata min asaxaaba tobankii saxaabada ahaa ee mubashiriin biljana ahaa ninka taabiciga ee soo haleelay tobankaba waa dabaqada ugu horeysu taaganya ninka asaga arbaca almukhadramuun niman la yihahdo mukhadramiin almukhadramuna jamcu mukhadram mukhadram baa la jamciy mukhadramuu lagu jamciyey wlmukhadramna huwa aladii waa midka adraka aljaahiliya jaahiliyadii islaamka kahor bictadii ka hor yuu soo gaaray oo noolaa wa zaman anabiyi nabiga alayh salaam zamankiisiina waa soo gaaray oo waa la zamantamay wa aslama waana islaamay xilligii nabiga alayh salaam uu noolaabu islaamay walam yarahu masa arkin marka qabla albictha waa noolaa nabiga xilligiisina waa soo gaaray waa islaamay nabigoo nool buu islaamay laakiin muunan haleelin oo muunan arkin nabiga aleyh isalaatu wasalaam Ah, dacwadii baa gaadhay diintii baa gaadhay saxaabadii faaftay ee meelo badan tagtay baa dacwadii gaadhsiisay waa islaamay lakin nabiga isagoon arkin buu nabiga dhintay wlmukhadramuuna min ataabiciina cala saxiix martabadooda mukhadram waa taabicin buu kamid yahay sidaas saxiixa waa sidaas ru'yatan wa riwaayatan labadaba aragtidana taabici oo kale weya nabiga mu arkin riwaayadana waa sidoo kale oo saxaabadu mu ka warinayaade wa cadadu lmukhadramiin mukhadramiinta tiradooda naxwu cishriina shaksan ilaa labaatan bay gaarayaan kamaa cadahum alimaamu muslim siduu u tiriyey wsaxiixu buu leyahy musanifku sidaa saxiixa anahum mukhadrabiintaasi akharu waa ka badan yihiin min dalika labaatan wa minhum waxaa kamida abu cuhmaan anahdi baa kamida magaciisana cabdiraxmaan binu mil baa la yihahdaa mil iyo mal iyo mul intaba minkaas waa la xarakeeye muthalathu lmin baa la dhahay abu cuhmaan annahdi cabdiraxmaan binu mil wlswad binu yaziid annakhaci aswad binu yaziidkana waa khaalu ibrahim binu yaziid annakhaci abtigii wey alfuqahaau sabca mukhadrabiinta waxaa kamid ah hada ninkii la dhihi jiray najaashi isagana najaashi nabiga alay salam u ahaa kii rumeeyey lakin muna arkin mu arkin alfuqahaau sabca niman taabiciinta xilligoodii loo bixiyey fuqahaau sabca jirta fuqahadii toddobada aheed way fara badnaayeen fuqahada lakin nimankan ayaga reer madiina ay ahaayeen saasaa marka iyagu laqabka gaar wa min akaabiri taabiciina taabiciinta kuwooda u waaweyn waxaa kamid a ah alfuqahaau sabca toddobadii fuqahada ahaa wa hum kibaaru culamaai taabiciin culamada taabiciinta ah kuwa usii waaweynaa xagga cilmiga fiqiga ay kamid ahaayeen wa kulluhum dhammaantoodna haddana tilmaanta kale kulmisa min ahli lmadiina reer madiina ay ahaayeen wahum fuqahada toddobada ah reer madiina saciid bn musayab wey midka koobaad ibnu xasnin walqaasim bnu muxamed weeyaan ibn abubakr wa curwa bnu zubayr ibnu cawaam wey wa khaarijat bnu zayd weeyaan ibnu xaari zayd bnu xaaritha cafwan wakhaarija bnu zayd bnu thaabit khaarijat bnu zayd bnu thaabit wa abu salamata bn cabdiraxmaan bn coof wcubaydlah bn cabdillahi bn cutb bn mascuud wa sulayman bn yasaar almadani aka raggaas ayuu wuxuu ku magacaabay musanifka inay toddobad yihiin laakiin lix waaba laisku waafaqsan yahaye ka toddobaad baa khilaaf ka taagan yahay <clears throat> asaga wuxuu doortay inu inuu yahay midka toddobaad abusalama saddexda laisku khilaafsanaa abu salama isaga toddobada ku daray musanifka abu salama bn cabdiraxmaan ibn cawf laakiin laba kale ayadana muran ka taagan yahay abubakar ayaguna waa la yidhahdaa toddobaday ka mid yihiin abu salama iyo salim iyo abubakr saddexdaasaa khilaafka taagan yahay waa midka toddobaad hebel baa abu salama ka todobaada may abubakr baa ka todobaada may salim baa ka todobaada muran baa ka taagan laakiin fuqahaa waa inay yihiin dhammaantood muran kama taagnee sabcadii ayaa laga hadlaya afdal taabiciin taabiciin kuwa ugu fadli badan hunaaka aqwaal baa jirtay hadallo lilculamaa ay leeyihiin ay ka hadleen fi afdalihim taabiciinta kuwa ugu fadli badan walmashhuura sidaa caan ka baxday ee mashhuurka ana afdalahum taabiciinta kuwa ugu fadli badan saciid ibn musayabin weeyaan wa qaala abu cabdilaahi moxamed bin khafiif ashiraazi isaga wuxuu yidhi sidan u tartiibiyey oo u kala sheegay siday u kala tagsan yihiin wadamada ahlu reer madiina yaquuluuna waxay leeyihin afdal taabiciina saciid bn musayib ah. ba wa ahlu kuufa reer kuufana yaquuluuna waxay leeyihin uways lqarani ayaa ah jim wa ahlu basrati reer basrana yaquuluuna waxay leeyihin alxasan albasri ayaa afdal taabiciina hadalkaas dhex yaala culimada laakiin sida qowlka uu raajixsan waa weys lqarni weys lqarni baa afdal taabiciin ah nabiga aleyh salaatu wasalaam uu sheegay khayru taabiciin ayuu ku tilmaamay oo ugu khayr badan nin la yihahdo uweys lqarni oo reer yamaneeda oo reer qarniya ree muraad ka sii ah hooyadiis baari u ah baras qabi jiray ka baaba ilahay intuu beriyey baraski ilahay ka baabi'iyey wax yaroo shilin leeg in shilin la saaro baa kusoo hadhay halkaasuu markaa ninkaa ninkii la kulmo saxaabadii buu la hadlaya abubakr iyo cumar ay mid ahayeen haka ducaysto cumar baa nasiib u helay xilligii cumar buu soo baxay ciidamadii iyo junuuddii dagaalada u imaaday iyo madadkiibuu ka qayb galay waa warwaraystay waaba ka maaliyir marka waa kidii maraa nin farin u faray markii dambena isagii baa la kulmay inuu ducey waa kay dhihi jiray marka nacam afdal taabiciyaat gabdhihii taabiciyaadka ayaa u fadli badan qaala abubakr bin abi daawuud wuxuu yidhi abubakr bin abi daawuud kitaabkiisaan akhrisanay hadda ka hor magaciis almanduuma alxaa'iya ninkii alifay wey abu dawud sulayman bn ashcar ajizdani ninkaasaa dhalay sayidata ataabiciyaat taabiciyaadka gabdhaha labada gabdhood ee sayidka u ah xafsatu binti sirin bintu siriin iyo wa camratu bintu cabdiraxmaan weeyaan xafsa binti siriin oo anas binu siriin iyo maxamed binu siriin iyo macbad iyo walaala ahaayeen iyo gabadha camro la yidhaahdo binti cabdiraxmaan binu sacad binu zuraara wa taliihimaa waxaa la xiriira umudarda umudardada waa umudarda suqra mid la dhihi jiray wey hujayma magaceeda la yihahdo lanna abudarda saxaabi la dhihi jiray cuwaymir alcijlaani ahaa oo fuqahaa u saxaaba kamid ahaa laba haweenoo labadaba umudarda la yihahdo qabay midna saxaabiyad bay aheed oo khayraa la dhihi jiray midna taabiciyad bay aheedoo hujaymo wey umudarda suqrada yaa taabiciyada marka min saadaati taabiciin bay kamid ta ashhar musanafaati fiihi musanafaadka la alifay fiihi fi hada albaab taabiciinta laga alifay kitaab macrifatu taabiciin la yihahdo liabimuطarif binu fudaysin alandalusi uu qoray baa jira macrifat likhwati akhawaat walaalaha ragga ah iyo gabdhaha walaalaha ahee ruwaadda kamid a ah, barashadooda tawdiica xooga waldhiga waa ama tamhiid waa isku macnay hada alcilmu cilmigan in la barto walaalaha iyo gabdhaha iyo wiilasha walaalaha ee xadiista weriya in la barto cilmiga isaga ku saabsan huwa ixdaa macaarif ahlixadiid ahlulxadiidka macaariftooda iyo macrifadooda iyo cilmigooda mid kamida wey alatii cilmigaas oo ictarow biha ay ihtimaam siiyeen wa afraduuha ay ku gooni yeeleen ukhaas yeeleen litasniifi alifitaan kutubba gaar ugu alifeen wa maarifatu wahuwa cilmiga laga hadlayo macaarif cilmi xadiidka ee culamaduna ay ihtimaamka siiyeen cinaayada macrifatu alikhwati walakhawaad wey min aruwaad walaalaha ragga iyo gabdhaha walaalaha ee ruwaadda ku jira in la barto fii kulli dabaqa dabaqo kastaba dabaqo kastaba inta walaalaha ama ragga ama walaalaha ama gabdhaha ee walaalaha wa ifraaduha nooc nooca asagaa in loo gooni yeelo bilbaxthi baaritaan iyo watasniifi alifid oo laga sheekeeyo intaas wiil hebel hebel waa walaalo hebel hebel walaalo hebel iyo hebel isku magac un weeyaane aabayaashood baa isku magac walaalama lakala saar saaro ifraadu hada nooc bilbaxthi watasniif lagu gooni yeelo yadulu ifraadka wuxuu kutusayaa calaa mada ihtimaami culamaai alxadiid culamaau alxadiid heerka ay ihtimaamka siiyeen biruwaati ruwaadda ilaa heer waxay gaareen yaa walaalo ah ay ka hadlaan wa macrifatu ansaabihim nasarkooda inay bartaan iyo waikhwatihim walaalahood dadka walaalaha ah wagayri dalika iyo wixii arrintaasi hayrkiisa oo kamaa sayati sida noo imaan doonto min alanwaaci bacda baabkan kadib anwaac fara badan oo ruwaada laga sheekeeyey oo tusayso ihtimaamka ay ruwaada ay siiyeen culamaa lxadiid ayayna kutusaysaa min fawaa'idihi ikhwada iyo akhawaadka wiilasha iyo gabdhaha walaalahahe xadiista isla werwariya ama isku dabaqada ah in la barto faa'idada ku jirta min fawaa'idihi waxaa kamida anlaa yudana inaan loo malaynin man qof laysa aan ahayn biakhin walaal nin aan qofka aan qofka kale walaal la ahayn inaan loo malaynin akhan walaal inuu yahay cinda alishtiraaki markay wadaagaan fi ismi labi aabbaha magaciisa laba isku aaba aabaho xagga aabaha ka shabahday ila dadku aabaha waa iska shabahan bale waxaad arkay saddexda dad iska shabihi saddex magac oo magacii thulaathiya iska ad arkaysaa isku magaco isku aabao isku awow ah marka inaan loo malaynin haddaada dadka inta walaalaha aadan gaar u baranin wixii ishtiraakaba inaadan dhihin walaalay ahaayeen mithlu cabdillahi binu dinaar oo kale hadda waa camar binu dinaar ah, labadaa nin cabdullahi binu dinaar alcadawi iyo camar binu dinaar alxajami midna waa maki midna waa madani labadaba taabiciin bay ahaayeen faladii laa yadri qofkaan garanaynin midna waa junaxi midna waa cadawi ah, cabdullahi binu dinaar alcadawi mawla cabdulahi cumar eh, eh, bin khadaab iyo cabdullahi bin cumar mawlahoodi weeyaan waa camr binu dinaar ninka la yidhaahdo aljumax faladii midka laa yadri qofka aan garanaynin yadunu wuxuu u malayni annahumaa labadan cabdullahi binu dinaar iyo camar binu dinaar akhawaani inay laba walaala ay yihiin u malayn maca anahumaa labadooda ay laysa ahayn biakhaweyna laba walaala ma aha wain kaana isma abiihimaa aabbahood magaciisa waaxidu halba ahaadee aabbayaashood isku magac ahaadaane amhila mithaal lilitnain laba qof baa lagu mithaalinayaa oo fi saxaabati saxaabada ku jirta oo walaalaa cumar iyo waziid waa kuwaba ibn alkhadaab cumar bn khadaab iyo walaalkiis oo zayd bn khadaab dhihi jiri ba mithaaluli halaata saddex walaalaa oo fi saxaaba ku jirta caliyun wa jacfarun wa caqiil banuu abi aalib abu aalib baa dhalay intaba waala saxaabo cali waad garanaysa amiir muminiin wa jacfar waa kii qaswat lmuta ku shahiiday caqiil oo ka wada weynaa banuu abi aalib wey mithaalu lilarbaca afar oo fi atbaaci taabiciin kamid a waa isku dhex dardaraya atbaacu taabiciin bu ku booday suhayl wa cabdullaahi wa muxamed wa saalix banu abi saalix abu saalix samaa ninki la dhihi jira dakuwan yaa afartaba dhalay waa suhayl iyo cabdullaahi iyo muxamed iyo saalix ah, abu saalixaas saalixan u dambeeya loogu kunyeeyey saalixna waa dakuwan eh, abu saalix zayaad ama samaan labada waa la dhahay subagle mithaalu lilkhamsa shan baan mihaalanayna fi atbaaci taabiciin taabicu taabici ah oo walaalo ah sufyaanu wa aadamu wa cimraan wa muxamed wa ibraahim in shantuba banu cuyeyna wey sufyaan binu cuyeyna mashhuur sufyaan binu cuyeyne ayaa mashhuura mashhuura duqaa cuyeynaha shan wiilow dhalo ruwaadaabaa jiray marka sufyaan waa jira waa midka mashhuurka aadam baa kamid ah ibnu cuyeyna cimraan binu cuyeyna maxamed binu cuyeyna ibraahim binu cuyeyna mithaalun lisita lix walaalo ah fi taabiciina oo taabiciina maxamedun kow wa anasun laba wa yaxya saddex wa macbad wa xafsa wa kariima Eh, lixdaasna banu siriin wey maxamed banu siriin kaasa mashhuurka ah oo aad loo yaqaanaa anasna sana xoogow waa la garan xafsan ayadana waa soo mareen oo sayida taabiciinka aheed mithaalun lisabca toddoba walaala ah oo fi saxaabati haddana saxaaba ah annucmaan ko wa macqil wa caqiil wa suweyd wa sinaan wa cabdiraxmaan wa cabdullaahi banu maqarin lixdaasba toddobadaasba waa walaalo imaam maqarin wey iyagoo ah, toddoba oo walaalo hal adoona ay u khidmayso yaa mid ayaga kamida adoontii ah dharbaaxay xoreeya buu nabigu alay slam yiri markaasay kusoo fadhiisteen khadimlaan ay kusoo fadhiisteen wahaa ulaahi sabca toddobadaasi kulluhum saxaabatu weeyaan haddana muhaajiriin ay kasii yihiin waa muhaajiriin lam yushaarikum fi hadihi almakrama karaamada iyo wanaagga iyo qiimaha saxaabinimada iyo muhaajirnimadaa axadun qof la wadaagay ma jirto oo intuu saxaabi wada noqday oo toddoba walaala ah haddana muhaajiriin isku wada noqday waqiila waxaaba la yiri oo isku waafaqeen inahum xadaruu inay toddobaduba xaadireen gaswat alkhandaq kulluhum dhammaantood raggii ateerada qodayay dhufahiska qaswat axzaab ayayba kamid ahaayeenba ashharu musanafaati fiih kutubta laga alifay alikhwa walakhawaat ko kitaab alikhwa liabi mudarib bn fudays alandulusi ba kitaab alikhwa liabi alcabaas saraaj kutubtaasa laga alifay macrifat lmutafiqi walmuftariq waa waa nooc culumulxadiidki kamida ah. almuftari almutafiqu walmuftariq luqatan horta maxaa la dhahaa almutafiq ismu faacil weeyaan min alitifaaq baa laga keenay wltifaq wlmuftariqna ismu faacil wey min aliftiraqi did litifaaq ah, itifaaqa waxaa kasoo horjeeda iftiraqa kasoo horjeeda kala tag isilaaxan waxaa la dhahaa mutafaq iyo muftariq waa isku hal un hal mithaal weeyaan dhanna mutafiq bay ka yihin waxbay iska waafaqeen muftariqna dhanac bay ka yihiin waxbay isku khilaafeen baa la wadaa isilaax waxaa weeye tatafiqa asmaa ruwaat ruwaaddii xadiidka warinaysay magacyahoodii baa iswaafaqay wa asmaau aabaa'ihim aabayaashood magacoodina waa iswaafaqeen fasaacidayu wixii kasii koreeyay ilaa awowyihii khadan xagga qoraalka iyo walafdan xagga ku hadalka intaa waa iska waafaqeen wa takhtalif waxay isku khilaafsan yihiin ashkhaasuhum shakhsigooda iyo daatada isku khilaafsan yihiin oo magaca ninkana iskale markii la taabto hebelkan weeye kana hebelkan weeyaan isku magaca ba ahaadaane eh, shaksi kala duwan wey wa takhtalifu ashkhaasuhum wa dalika waxaa kamida mutafiq almutafiq walmutali waxaa soo gelaya an tattafiqa asmaahum inay magacyaashooda iyo wakunaahum kunyadooda iswaafaqaan waa isku magac waana isku kunyo aw asmaa magacyahoodiiy wa nisbatuhum nisbadoodii waa isku magac isku nisbo wey dimishqi baala dhimi walbaba wanaxwi dalika laakiin shaksigii bay ku kala tegsan yihiin oo waa hal qof mehe waa intaasoo qof amhila alkhaliil binu axmed soo qaado sitatu ashkaas lix qof ayaa khaliil binu axmed la yidhaahdaa ishtarakuu waxay ku wadaageen lixdaasi fi hada ismi magacan waa isku magac waa isku aabo shaksigiina waa kala duwany waa kala yihiin waa lix qof awalhum shaykhu sibaweyhi baaba ugu horeeyey wax khaliil bin axmed loo magacaabo khaliil bin axmed alfarahidi ba axmed binu jacfar binu xamdan ayadan magacaas soo maarata waa saddex magac alismu wa ismu labi wa ismu ljaddi arbacatu ashkhaas baa la yihahdaa fi casrin waaxidin isku casri ahaa jim cumar bin khaaab sitatu ashkhaas innaga cumar bin khaaabka amiirulmuminiin baa naqaanaaye oo mashhuurka noo ahaaye saxaabigeena jaliilka ahaaye laakiin lix kalaa jirta oo cumar bin khaaabka la wada baxday ahmiyatuhu wa faa'idatuhu ahamiyada ay leedahay in lakala barto in la barto almutafiq walmuftariq dadka isku magaca ma isku aaba agga ama nisba laakiin xagga shaksi ku kala tagsan ahamiyada ay leedahay maxay tahy wa macrifatu hada nooc muhimun jiddan aad u muhim u tahay faqad zalaqa waxaa simirraxooday bisababi ljahli aqoosha aqoon la-aan darteed bihi cilmigaa la garan waayey hayru waaxidin qof keyrkii oo min kibaari lculamaa culamadii waaweyneed kamid a ayaaba ku simirraxooday oo lixdaa qof bay hal qof moodeen wa min fawaa'idihi cadamu dhanni lmushtarikiina dadka almushtarakiin cadamu dani اlmushtarakiina kuwa ku wadaagay fi lismi magaca ku wadaagay waaxidan qof inaan loo malaynin cadamu dhan inaan loo malaynin almushtarakiina kuwa ku wadaagay eh, eh, eh, mushtarikiina kuwa ku wadaagay fi lismi waaxidan hal qof inaan loo malaynin macaanhum jamaaca yihiin ayagoo jamaaca wa huwa caksu lmuhmal muhmalka inoo imaan doono iyo waxaa iska soo horjeeda mutafaq iyo muftariq mujmalka aladii yuksha waxaa saga laga baqaa minhu xaggiisa an yudana alwaaxidu hal qofa in loo maleeyo ithnain laba qof axmed baa soo aroray maxamed baa soo noqday moxamed kalaam inaan laba qof loo malaynin laakiin midkan mutafiqi muftariqa ah dadkan magaca iyo aabbaha iyo awoweeye ku midaysan ee iskaga midka noqday saan loogu malaynin hal qofa inay yihiin hal qofa inay yihiin saan loogu malaynin muhmal kale waa imaanayaayo allah yuksha minhu an yudana alwaaxidu ithnain atamyiizu bayna faaidada labaad faaidada labaad waxaa weeye atamyiizu kala saarid bayna almushtarikiina fi lism dadka almushtarikiina ku wadaagay fi lismi magaca ku wadaagay in lakala tamyiiziyo lakala sooco fa rubamaa yakunu axaduhumaa hiqa hadi haddaad kala sooci weydo waxaa isdhex geli kara mid hiqa iyo mid daciifa xadidkii marka masixi kartid farubamaa waxaa dhici karta yakunu axaduhum midkood inu noqdo hiqatan walaakharu daciifan inu noqdo fayadcufu uu daciifadeena fayadcufu uu daciifiyo maa huwa saxiix aw yudacif u daciifi ma huwa saxiix xadiis saxiixa baad daciifin karta adii karta hebel oo daciifa ku jiro aw bilcagsi baad dhici karto xadiis daciifaha baad tasxiixin karta adoo fiirinaya hebelkaasi u malaynaya midkii hiqadaha mataa yaxsunu iraaduhu goormay haboon tahay in la sheego oo markii sanadka laga hadlayo la faahfaahiyo oo la yihahdo hebelka hebelka ma waa hebelka magacomaa kamid muftariq iyo muftariq weeyaan wa yuxsanu waxaa wanaagsan iraadu lmithaali in mithaal lasoo arooriyo fii ma ida ishtaraka raawiyaan labada raawi haday ku wadaagaan aw ruwaatu ruwaada fi lismi ay ku wadaagaan in mithaalkii lasoo arooriyo kala bixiyo wa kaanuu fii casri waaxidin ay ahaayeen washtarakuu ay ku wadaageen fi bacdi shuyuukh shuyuukhda qaarna ay wax ka wada qaadeen aw ruwaati canhum ama ruwaadda ka warinaysa ayaga ayaa isku mid noqotay ah, xaaladaasay u baahan tahay in lakala saaro nimankii waa isku wakti bay ahaayeen fi casri waaxid bay ahaayeen shuyuukh bay ka wada qaataan ama ardada ka wada qaataan isku mid ah fi hada alxaal in mithaalkii lasoo arooriyo oo la yidhahdo hebelkaas hebelkaa weeye hebelkaa hebelkaa ma aha la yidhaahdo waa loo baahanaya ama idaa kaanuu fii cusuurin mutabaacida hadday cusuur kala fog ay ahaayeen oo kala dabaqo ah falaa ishkaala waxba dhibaato ma laha fii asmaa'ihim magacyaashoodaasi waxba ishkaal ma keenaayo wax khaladaho iyo ijtimaahi iyo iltibaas iyo khaldanaho uu keen mu jirto isku waqti maa nin saxaabada xilligiisi joogay saxaabi ahaa iyo mid taabici taabici hadday isku magac noqdaan waxba de iskaama iskaga kaa darman mayso ee waxa u baahan in mithaalkii lasoo arooriyo oo lakala saaro oo la caddeeyo oo markay isku dabaqa yihiin isku casri yihiin hal sheekhan wax ka wada qaataan ardadooduna ay isku mid tahay xilligaas waxuu dhib keenaya in lakala saaro u baahanaysa laasiama markii qaarkoodna ay hiqaad yihiin qaarkoodna daciif yihiin asharu lmusanafaat musanafaadka laga alifa kuwa ugu mashhuursan fiihi cilmigan kitaab mutafq wmuftariq baa jira qadim baqdadi u leh o kitaabun xaafilu nafiis cilmi badan buu kulmiyey aadna waa u fiican yahay xaafil xaafil kathiir min alculuum nafiisun yani qaali weeyaan aad buu qiimo badan yahay kita waxa wanaagsanaya nafta jeceshahay baa nafiis la dhahaa kitaabu اlansaabi اlmutafiqa wa kitaabka labaad lilxaafid moxamed bin طaahir almutawafa sana hamsumiya wa sabc wa huwa linowcin khaasin mutafiq buu ka hadlaya nooc khaasa oo xagga ansaabta ah macrifat اlmutalifi wاlmukhtalif aad waxaan ka soo hadlay almutafiq walmuftariq soo maaha haddana waxaan gelayna mu'talif mukhtalif mu'talif weeyaan waa isku duunsanya xaggana waa iskhilaafsan yihin asaga ku kala cadeen waa kanbe luqatan almu'talifu ismu faacil weeyaan min ali'tilaaf baa laga keenay isku duman bimacna alijtimaacu kulan iyo watalaaqi kulan wa huwa did nufra kala fogaansha iyo kala carar in kasoo horjeedaa <clears throat> walmukhtalifu mukhtalifna ismu faacil weeyaan min alikhtilaaf baa laga keenay wa did alitifaaq alla itifaaqo hala heshiiyo waxaa kasoo horjeeda ikhtilaaf baa kasoo horjeeda ba istilaaxan waxaa loola jeeda mukhtalif iyo mukhtalif waxaa weeye an tattafiqa alasmaaw in magacyaasha ay iswaafaqaan aw ilalqaabu naanaysti aw ilkuraa kunyadii abuu hebel iyo ibnu hebel wuxuu yidhi aw ilansaabu nasabkii khadan xagga qoraalka isku waafaqeen wa takhtalifu waxayse isku khilaafsan yihiin lafdan ku dhawaaqida ku dhawaaqida isku khilaafayaan qoraalkase qoraalkase waa isku mid isku si baa loo qoraya nacam amhila kaa hore waxay ahayd isku si baa loo qoraayey mutafiqi muftari muxuu isku sina qoraalkana waa iskaga mid nudqiya ku hadalkana amed bin eh, eh, khaliil bin axmed khaliil bin axmed qoraalkii iyo ku hadalkiiba kan lakin waa qoraalkiiba iskaga mid yihiin laakiin dhawaaqa iyo ereyga marka lagu dhawaaqaayo waa la kala garan karaa waa kala duwan yihiin amhila salaam iyo salaam dhagahada bal ufiirso salaam iyo salaam ma isku mid ba qof dhaga qaba ma dhihi karo waa isku mid araggii waa isku mid iskusi bay u qoran tahay inkastoo shid uu mid ku qoranya hadii shidka bal iska dhaaf salaam iyo salaam laakiin ku dhawaaqidii ay ku kala tageen alawlu midka hore bitakfiifi laami laamta la fududeeno lama shidayo wathani midka labaadna bitashdidi laami laamta la shidi laam baa ba miswar wa musawar soo maarti miswar wa musawar isku qoraalka waa xuruftii waa iskaga mid lakin kudhawaaqidii midna waa miswar alawalu bikasri lmiimi miimti waa la hoos dhabay wa sukuuni siin siintana waa la reebay wa takfiifil waawowdi waa la fududeey lama shidin wathani midka saddexaadna bidamil miim miimti tii la goday wa fatxi siini siinti la kor dhabay ya wa tashdiidil waawowdina la shiday saddexaas kala tagsan yihin waa agga dhegeysiga w wad dhawr shacabku male jim albazaz bazaz wlbazaar sma albazaz wlbazaar alawalu aakhiruhu zay mid aakhirka u dambaysa za weya ka hore wey wathani midka labaadna aakhiruhu ra ah, ra baa udambaysa athawri wtawzi athawri wtawazi wtawazi atawazi wuu shiishiday alawalu bithaain wra tha ya ra weeyaan wathani midka labaad bitaa inta inti lagu bilowday baa waza hal lahu daabitun daabit ma leeyahay guud oo la dhihi karo ma magaca noocaas haddaad ku aragto kitaabta ama kitaab hebel ku aragto sidaasaa loogu dhawaaqaa ma jiraa wuxuu leeyahy musanifku aktharuhu badankiis magacyaha noocan oo kale ee qoraalkana iskaga midkaa ku dhawaaqidana ku kala duwan aktharuhu laa daabita lahu daabit malahayo qaacido likasrati intishaarihi faafidiisaa fara badan wax la koobi kara maaha wa inamaa yudbatu waxaa la dabdiyaa un bilxifdi baa lagu dabdiya inaad waxaas o dhan ba aad xifdisood koobto fulan oo hebel ka warinay saasa loogu dhawaaq hebel saa uxifdiso kulu ismi bimufradihi inaad uxifdiso waa la xifdin kara male wa lahu daabidun laakin wuxuu le waxaa jirtaa mu'talif mukhtalifkaasi mid daabid leh oo qaacida un aad aarto qaacida un aad xifdini ku socon wahuwa qismaani laba qaybood weeyaan ko maa lahu daabidun mid daabid iyo qaacida leh binisbati marka laga hadlayo likitaabin khaasin aw kutubin khaasa kitaab khaas ah ama kutub khaasa ah ayaa ku kooban yahay marka waa kitaab hebel haduu ku jiro ama kutubtaasi haduu ku jiro waa hebel saas wey kitaabta haduu ku jiro waa saas asaska loo kala qaaday mithaal ay an naqula waa inaan dhahno <clears throat> ina kula maa waqaca fi saxiixayn waa laabidki laabidka maqlis waa qaacidada waata qaacidada waxaa weeyaan aad ku dhegi ina kula maa waqaca wax allaala wixii gala oo dhaca fi saxiixayni saxiixaynka bukhaari muslim walmuwaa iyo muwaطa imaam malik saddexdaas wixii ku jira yasaar fa huwa bilmuhanaati weeyaan laba dhibic mid leh oo ya-ah huma almuhmalati waxaa ku xigta midaan dhibicba lahayn oo siin ah ilaa moxamed binu bashaar mooyeene fa huwa bilmuwaxadati dhibic mid la siiyo ba ah huma almucjamati mid dhibicyo la siiyaa ku xigto shiin ah, ah isku qoraalkiila waa isku mid haddii xarakada dhibicyahaba di mesha laga saaro isku si u qoran soo maha <clears throat> marka yasaar haddaad ku arato bukhaari iyo muslim iyo muwaa iyo haddaad ku arato weligaa yasaar baad u akrin yasaar wixii aan ka ahayn maxamed bin bashaar ninka la yidhaha bindar dayib taas warka waa daabit lagu siiyey soo maartid <clears throat> hadhow mu'talaf iyo mukhtalafkaasi iskaga kaa darman mahayaan marka waxaa allaala wixii ku jira haddaad arato yasaar waxaad ma dhehisid amu bashaar yahay ma dhehisid bashaar haddaad arato amu yasaar yahay ma dhehisid bashaar waa maxamed bis maxamed binu eh, bashaar inta kale yasaar baad u akrin hataa haddii khada madbacay ay dhacdo waad hagaajin labo maa lahu daabitun cala alcumuum ka hore daabit khaasaho saxiixeynka iyo muwada lagu khaas yeelay buu ahaa waxaa jirta mid daabit caama leh oo dhammaan kitaabta o dhan u taagan ay laa binisbati likitaabin kitaab markii la fiiriya ma ahee oo kutubin khaasama kutub khaasa marka la fiiriya ma ahee waa caam kutubtao dhan ba saasaad ugu tegi mithla an naquula inaan dhahno salaam kulluhu dhammaantii mushadadun waa la shidi mushadadulaam laamtii waa shidan tahay ilaa khamsatan shan mooyeene uma nadkur tilka khamsa shantaas la sheegsheegaynaa marka shantaas ayaa la sheeg sheegi tadriib raawiga kitaabka taqriibka aad u sheeg sheega ahamiyatu wa faa'idatu ahamiyada ay leedahay macrifat اlmukhtalif wاlmukhtalif maxayt macrifatu hada nooc min muhimaati cilmi rijaal cilmigan cilmu rijaala muhimaadkiisay ka mid tahy waxyaalaha cilmiga ugu muhiimsan xataa qaala caliy bnu madini wuxuu yidhi ashaddu tasxiif tasxiifka waxa ugu daran in lafdigii si aan sidiisi ahayn loogu dhawaaqo xarakadii ama nuqaadii laga khaldo waxa ugu badan maa weeyaan midka yaqacu fi lasmaai tasxiif waxaa ugu badan xagga magacyaha liannahu magacyuhu shayun waa shay laa yadkuluhu lqiyaasu qiyaas ma geli karo a qiyaas ma geli karo oo wax macno iyo qiyaas ku socda ma aha walaa qablahu hortiisana shayun shay lagu garan walaa qablahu hortiisana shayun yadulu caleyh wax tusaayo hortiisa ma yaalla oo la dhihi maayo alfaada qaar il waxa ka horey yaad ku fahmi markaad fahmi weydo waxaa ka horeeya hadalka si u socdo yaad ku garan lafdigan asagaa ayaad fahmi weyday ood ku akrini laakiin waa ka magac iska itaada meesha iska yaalla waxa ka horeeya kuma tusaayo walaa bacda waxa ka dambeeyana kuma tusaayo ila waa magace eh. saas darteed baa mushkiladiisa ay badan tahay iyo tasxiifkiisa wa faaidatuhu faaidadiisa waxaa weeyaan faaidatuhu takmulu faaidadiisa waxay ku jirtaa fi tajanub اlkhadaai haddii in khaطa laga fogaado wacadam ilwuquuci fiiha lagu dhicin halkaasay kudhex jirtaa oo ku qarsoonta ashhuru musanafaati fiihi musanafaadka la alifay lagana alifay almutalif wlmukhtalif kuwa ugu mashhuursan almutalif wlmukhtalif licabdilghani bn saciid ko laba alikmaal ibnu makula wadayluhu liabi bakr bn nuqda raggaasa kutubta ka alifay macrifat lmutashaabih u imow mutashaabiha macrifadiisa almutashaabih almutafaq walmutariq almukhtalifu walmu'talif almutashaabih mutashaabih waa caam labadaas laisku daraya mutashabih la isku dhaha tacriifuhu luqatan ismu faacil weeyaan min atashaabuhi baa laga keenay bimacna tamaathuli wax isku mithaal isku shabaha wa yuraadu bilmutashaabih huna waxaa loola jeeda almultabis wax isdhex galay wa minhu almutashaabih fi lqur'an qur'anka xaggiisa laga mutashabih qur'an ay aladi yaltabisu macnaa macnihiisa una maarata kala cadayna muxkam aanan ahayn mid bilmuxkam mutashaabih la yihahdaa macnihiisa una cadayn marka in la yidhaahdo ilahay loo maarata la yidhaahdo ama raasikiinta xataa way garanayaan wamaa yaclamu taawiilu ila allah waraasikhuna fi lcilmina way garanayaan haddaad tirahdo wowdaas waa caadifa ama aad tidhaahdo ma yaclamu tawiil ila allah raasikiintu shaqadooda waarti waxaa weeyaan inay dhahaan aamana bihi kullu min cindi rabbina ma yaqaanaan ayagu dhoodo ayagu dhoodo ma yaqaanaan wahada wa raajix ba istilaaxan mutashaabixa isilaax waxaa lagu yidhaahdaa an tattafiqa asmaau ruwaati ruwaada magacyaashoodu inay iswaafaqaan lafdan wa khadan soo ma garanays lafdan wa khadan waxaan kusoo marray almutafiq walmuftariq xagga qoraalka iyo xagga maaratay lafdiga ku dhawaaqa iyo khada qoraalka wa takhtalifu waxaase iskhilaaftay asmaa'ul aabaa'i aabayaashii lafdan xagga lafdiga ku hadalka aabayaashi baa iskhilaafay laa khadan qoraalka maya aw bilcagsi weeyaan hadan bay isku waafaqeene laa lafdan xagga lafdiga iyo kudhawaaqa maya ah, amhilatu waa kan moxamed binu cuqayl caynkaad gedi bidamil cayni iyo wa moxamed binu caqiil qoraalka waa isku mid soo maarti a ah, moxamed binu cuqayl iyo moxamed binu caqiil <clears throat> labadooda horta moxamed weeyaan asmaadii tatafiq asmaa ruwaati bu ku yiri lafdan hadan waa iskaga mid moxamed iyo moxamed laakiin aabayaasha u imow lafdan waa iskaga iskaga mid lakin eh, mxuu ahaa eh, hadan waa iskaga mid lakin lafdan cuqayl midna waa logodi midna waa lakor bifatxi lcayni midka dambe itafaqat asmaa ruwaat ruwaaddii magacyaashoodii waa iswaafaqdeen moxamed moxamed wey wakhtalafat asmaa laabaa aabayaasha magacoodina waa iskhilaafeen waxay isku khilaafeen lafdan ku dhawaaqi ba shureyx ibnu nucmaan ba lagu yihi shureyx ibnu nucmaan wa sureyj ibnu nucmaan wa sureyj ibnu nucmaan waa isku khaldami karaan ikhtalafat asmaa ruwaat way iskhilaafeen asmaadii maanta iskhilaaftay oo midna waa shureexo shiina midna waa sureej watafaqat asmaau laabaa aabayaashiiba ah yaa iswaafaqday marka meesha uu kulahaa weyaan aw bilcagsi aw bilcagsidaasi marka waa aabayaashibaa iskhilaafaya yaa iswaafaqaya magacyashina waa iswaafaqayaan saas waad dhihi kartaa aw bilcagsida waxaa ku fasiri kartaa ayib faaidatuhu wa takmunu faaidatuhu faa'iidada uu leeyahay macrifatu lmudajaabi waxay muuqan ka dhex muuqan oo ku dhex jirtaa kamin hoosda waxay kaga jirtaa o murkasoo dheedho hadii la baaro faaidatuhu fii dabdi asmaa ruwaad <clears throat> ruwaadda asmaadoodii oo la dabdiyo la xifdiyo dee waa faaida soo maaha wakaa faaidadii marka dee inaad asmaadii ruwaadooda labdiso oo midka maaragtay magaca isku waafaqay aabaha isku khilaafay midka aabaha isku waafaqay magaca isku khilaafay aad kala xifdiso kala barato de waa faaidahada min fawaaidii kamida asmaa ruwaad in la xifdiyo wa cadam ililtibaasi deenna inayna isku darmanin fi nutqi ku hadaalka bihaa lagu hadlaya aan laisku khaldin wcadam اlwuquuci inaan lagu dhicin fi tasxiifi tasxiifi iyo walwaami khalad tasxiif oo meeshii shureex aheed inaadan surej aada dhihin surej inaada dhihin meeshii cuqayl aheed aada caqiil dhihin waa tasxiif walwahmi iskhaladka waa ku jira w taxiif waa khaldantay wahmi baa kugu dhacaya khaldan anwaac ukhra min almutashaabih noocyo kale oo mutashaabiha kamida laguu sheegi hunaaka anwaacun ukhra min almutashaabih adkuru ahamuha inta ugu muhimsan baan kaaga sheegi fa minha waxaa kamid a an yaxsula alitifaaqu fi lism inay itifaaqu inuu ka imaado xagga magaca ko ismiga raawiga wasmu abi iyo aabaha magaciisa intaasaa iswaafaqday xagee ma kula mise bacdan ila fi xarfin wa xarfayn hal xaraf iyo laba xaraf umay kala duwan yihiin kuwa hadda waxaan soo marnay way iswaafaqeen dhammaan qaarkood xarakadiis kula duwanaayeen kuwan laakin waxaa weeyaan way iswaafaqayan lakin xaraf iyo laba xaraf xaraka maehe xaraf bay isku khilaafayaan mithaaluhu <clears throat> moxamed binu xunayn wa moxamed binu jubayr soo ma marka waxay isku khilaafeen bacda iyo ra'da iyo yaada iyo nuunka inta kale waa isku waafaqsan yihiin ee jiinka asagana waa ku jiraade ba aw yaxsulu alitifaaqu fi lismi magacii baa iswaafaqay wasmul abi iyo aabbaha magaciisa hadan xagga qoraalka iyo walafdan ku hadalka laakin yaxsulu likhtilaafu khilaafku wuxuu ka yimid fi taqdiimi wataakhir kala horraysiin iyo kala dambaysiin wadalika ima fi lismayni laba magac inay yihiin jumlatan wada socota mithlu alaswad ibnu yaziid wa yaziid ibnu aswad somaart labada magac aswad waa horeeya meesha hore meeshan dambena waa dambeeyaa yaziid meesha hore waa dambeeya waa aabo riwaaya midkan dambena wiil wuxuu noqday wiilkiibuu noqday marka ah, alaswad binu yaziid iyo yaziid binu aswad qalbi waa qalbina waa la yihahday isdamar markaan qalbiga soo marayna qalbun fi lisnaad iyo muxuu ahaa qalbun fi lmatni waa kii ahaaye marka nooc qalbigaabu hadhow noqon karaa haddii hadda maalan aswad binu yaziidka sidana sax ku yahay laakiin haddaad qalbiso oo meesha aswad binu yaziid yaziid binu aswad aad tirahdo baabkaasaad geli laakiin waxaa jirta aswad binu yaziid oo saxa iyo yaziid binu aswad oo saxa sidaasaad marka ku baran mutashaabihi weeyaan iska ilaali tasxiifna iska dhowri wahmi wa ama fi bacdi alxuruuf xuruufta qaarkood inay iskhilaafto mithlu ayub binu sayaar wey hadday magacihiibaa iskhilaafay taqdiim i takhir bay isku khilaafeen aswad binu yaziid iyo yazid bin aswad lakiin hadda maanta waxaa weeyaan bacd alxuruuf wey ayub iyo ayub magacihi laakiin kaa hore sayaar wey kana yasaar waa ayub binu yasaar waa ayub binu yasaar marka ya-daas iyo messageka khilaafsan yihin yadi baa midkaa horena gudaha gashay oo qabla labada xaraf udambaysa ka horeysa midna xaraf ka horeysay gashay ashhuru musanafaati fiihi kutubta ugu mashhuursan laga alifay ko talkhiis mutashaabi fi rasmi waximaayatu maa ashkala minhu can bawaadiri tasxiifi walwaami yaa iska khadim lbaqdaadi ha tafsir kaaga mar magac waxba ha fasirin isku daalin ba taari talkhiis mid la yihahda taari talkhiis magaciisa wey khaiib baghdadi masl ayada sida ka hore isaga ulahaa wahuwa cibaaratu waxaa weeyaan can tatimati udayl wuxuu kitaabkan dambe waa cibaara ama waa shay ay tahay muraadk ujeedadiisu tatima inuu dhamaystiray uun awdaylin wuxuu raaciyey lilkitaabi saabiq kitaabkii saabiqe hore kaa hore ee magaca dheer leh talkhiis lmutashaabihi fi rasmi waximaayati maa ashkala minhu can bawaadir tasxiib alwahmi magaca dheer iska leh kaasuu ku taam yeelay tatimo u yahay midkan dambe oo dhamaystir u yahay amee dhamaystir meahee kitaabka isagoo mustaqiluhu gadaalsha damba kan dambana ka raaciyey deelka waxaa weya in kitaabka hore mid kale eh, gadaal mulxaqaad loo sameeyo mulaqaad gadaasha dambaa wahumaa labadaas kitaab kitaabaani nafiisaan laba kitaab fiifiican lam yusanaf lama alifin miluhumaa iyagoo kale fi hada lbaabi baabkan asaga ahee almutashaabi la yihahdo waxba lagama alifin halkaan ma ku joojinaa bilahi tawfiq